wsalaam alaa ashraf alambiya walmursaliin nabiyina muxamedi wala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii labaad ee ka mida min sharx caqiida alasbahaniya lisheekh اlislaam ibn taymiya raxmat ullahi tacaala calayh waxaa inoo dambeeyan soo maray muqadimo yaroo ku saabsanayd kitaabka iyo qiimihiisa iyo usuul almacrifa albashariya baynu soo maray kadibna sharaxii yaraa sheekhu bilaabay baynu gallay ujeeddaduna waxay ahayd in la ogaado uun asalka aqoonta iyo garaadka aadamuhu meeshuu ka bilowdo iyo sida u dhammaystirmo inahaan baan rabna inaan tilmaano ilaahay subxaana wa tacaala wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an buu yidhi aadamuhuna waxaynu sheegnaa ifka inuu yimaado asagoo wuxuu garanaya aan jirin waxaan ka ahayn inuu xanuunka dareemo iyo ilhaam fitri ah oo hidaayaya hanuunin rabbi ah rabbaani ah uu rabbi siiyey oo naaska iyo manaaficda yarta uu ku garto uu la soo baxo kadibna waxi uu dareemo uu oga qiyaas qaato wuxuusan dareemaynin qiyaaskaas iyo istiqraagaasa ku kordhaa garaadkiisii iyo garashadiisu qiyaaska marka caqliga ee kordhaya iyo dareemayaashan shanta ee maxsuusaadka lagu garta labaduba way gafaan akhdaabay yeeshaan mar walboo shayga maxsuuska iyo turuq alxawaas alkhamsa ay saxan yihiin oo shuruudda oofsadaan macluumaadkii xogta lagu helaayo way saxan tahay caqliguna inta xuduudiisu uu ku egyahay qiyaaskuna arkaantiisa shuruuddiisu uu oofsanayo asna ma khaldamo laakiin mid walba wuxuu leeyahay mahaaraat lhalad ayuu leeyahay waa gafaa waa khaldamaa waxayna ka timaadaa shuruudda oo qayb ka mida la waayey tusaale ahaan xawaasta shanta ah waxaa u xoog badan aragtida iyo wixii la arko oo albasar ayaa u xoog badan basarka wixii lagu arkay indhaha la saaro waa la hubsadaa waana la rumeeyaa waana la aaminaa muranna kama yimaado laakiin haddii shuruuddii aragtida iyo ishu wixii looga baahna laga waayo way khaldantaa idan shuruud الnadari wاlru'ya wاlbasar waa sideed hadda ka horna waynu tilmaannay waxaa shardia isha aad wax ku fiirinaysa inay fayowdahay salaamaة اlxaasa la yidhaahdaa waa inay fayowdahay haddaad xoogo weersho tahay ama indhahabeennimo aad qabto ama dhowdhow aad tahay waxaa weeye wixii aad fiirisay inaadan hubsanin baa laga yaabaa wixii inaad khaladaad laga yaabaa wixii aad sheegtay inuu sax noqon waayo laga yaabaa idan xaasadii baan bad qabin waa shari salaamtu lxaasib shardiga labaad waxaa kaloo shardi ah inuusan jirin bucdi mufrid ah cadam اlbucdi اlmufrid shayga aad eegaysa dowrayso waa inuusan zaa'id kaaga fogayn du'aad kaaga fogaado ishu waxay kusaynaysaa xog khaldan bay kugu dhiibaysaa dayxu hadda aad buu inooga fog yahay qoraxdu aad bay inooga fogtahay tahay xidiguhu aad bay inooga fog yihiin markaynu eegno ishannu waxay noo sheegaysaa dayxu inuu leeg yahay calaacal garaangaryaroo aan xabad canjeero ama kibisa ka weynayn ishu noo sawirinaysa cilmul hay-ana waxaa la ogyahay in qoraxdu iyo dayxu dhulalka ay ka weeyeen leanna bucdu mufradaa jira markabku markuu meel ka soo socdo waxaad moodi bigibigi baad moodi wax yar sosaama wax yar baad moodi qabaal yar markuu kuu soo dhowaado isliibuu ka wan yahay diyaaraddu markay meel sare maraysood fiiriso maxaad moodaysaa inay la egtaan waxay carruurta ku ciyaaraan ay bibiibiyaan waana diyaarad ka weyn maraakiibta ka weyn oo gawaadhideenna ka weynoo laga yaaba inay boqol mitiroo dherara iyo boqol ballaca ay tahay idan albucd اlmufrid shay aad u fog haddii isha lagu eego waxay ku siinaysaa xog aan dhammaystirin oo khaldan shardiga saddexaad alqurb اlmufrid waa inuusan jirin dhawaasho zaa'ida cadam اlqurb اlmufrid shaygu hadduu aad kugu soo dhow yahay ishu markay fiiriso macluumaad khaldan bay ka dhiibaysa markaad saa hadda lagu yihahdo wax fiican arki maysidba wuxuu madowya macad yahay ilayskii baa kugu dhac waa gudunta haddii gacantiiba madow laannu ishu waxaa la wuxuu ka fog yahay aadna uusan u fogayn laakiin haddii la saaro lagu aabburo ishu waxay bixinaysaa khabar iyo xog aan saxnayn shuruudda waxaa ka mid a ah cadam alxaajiz waalxaajib shaygaad eegayso iyo adugu waa inuusan teeda idiin dhexaynin iyo maanic iyo xaajis hadduu xaajis jiro maxaa imanaya idan si fiican wax u waxaa shuruudda ka mid ah tacamud الraa'i liلru'ya ruuxa wax eegaya waa inuu qasta shayga inuu eego haddii kale ruux asagoo ku fiirinayo usan ku arkaynin isagoo ku fiirinayo usan ku arkaynin laannu ishiisu way ku dhaafsan tahay meel kale u socdaa ama wuu maqan yahay ishu waxay wax aragtaa ee waxaa shardi a tacamud alraa'i liلru'ya inuu u qasto ruuxu inuu ku fiiriyo ku eego ku arko walidaalika la yidhaahdaa ma wax laga maqlaa mise indhaha dhagaha indhaha wax laga maqlaa mise midoodba wax laga maqlaa sawaabku waa in labaduba waxbaa laga maqlaa labaduba waxbaa laga maqlaa lianna haddii haddii waxaad dhegaysanaysaa aadan dhowraynin oodan qalbiga iyo indhaha siinin isbuucan u maqli maysid ishuna markay wareegaysa iska malacanayso haddaadan u qasin shayga inaad eegto si fiican u arki mayso shuruud sideed hadda gorbaa idin sheegay bay leedahay caqliguna sidoo kale qiyaaskuna sidoo kale shuruud buu leeyahay markaasuu xog saxan ku siinaya shay walba xadkiisii iyo arkaantiisii iyo shuruuddiisi waa in la helo macluumaadkaas uruqulmacrifa ama xawaas eh, ha noqdeen ama macaariftii qalbigahayda wujdaan ha noqoto ama qiyaaskii caqliga ha noqdo shay walba xadkiisi iyo shuruuddiisi markuu oofsado waa nicmo rabbaani ah xogtii loogu talagalay buu ku siinaya haddiise xadkiisi la dhaafiyo mid walba waa gabadhacahaya intaasaynu soo marray nacam bismi illah raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المؤمنين وانصر اللهم الإسلام والمسلمين آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات وأما أمر المعاني فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية نعم sheekhu wuxuu tilmaamay raxmat ullaahi tacaala calayhi musanifku madhabkii jahamiyada iyo madhabkii muctasilada uu ka ixtiraaso uu ka afeeftay buu sheekhu inuu yidhi waana ku gaar leeyahay waana wanaajiyey hase yeeshee wadaadkaani shamsudiin alasfahaani caqiidan yarta wuxuu ka soo gaabiyey min kutubta mutakalimiinta sifaatiyada sifaatiyada waxaa laisku yidhaahdaa ahlu sunnaha ashaacirada kulaabiyada murji'ada wax walbo duruqda sifaatka rabbiga isuga kullan aw bacdan ayaa sifaatiya la yidhaahdaa waxaana markaa ku baxaya jahmiyadii muctasiladii aladiina laa yubituuna sifaatan laa kulan walaa bacdan marka asifaatiya marka leeyahy waxaa soo ku jira ahlu sunna alkulaabiya alashcariya almaturidiya iyo almurjia jamiic alfiraq ilaa nufaat asifaat ayagaasa marka la yidhahda sifaatiya la yidhahdaa nisba ilaa ibaatihim asifaat lilahi baa loo jeedaa <clears throat> marka wuxuu sheekhu inoo sheegay sifaadka wuu sheegay ee dhowrka ah sifaad caqliya u yaqaanaan caqliya lanna waa nisba ila almasdar masdarka lagu garanayo dariiqa lagu ogaanayo waddada lagu ogaanaya hadday tahay khabaru shaaricna samciyaad baa la odhanaya hadduu yahay bilcaqli waalqiyaas albasharina waxaa weeye caqliyaad bay yidhaahdaan amaa xashriga iyo baciga iyo macaad ulabdaan iyagu waxay ka dhigaan mutakalimiintu iyo ashaaciradu iyo kulaabidu waxay ka dhigaan min baab asamciyaat liannahu waa mumkinun fi اlcaqli wasaadiqu qad ahbara bihi idan caqligu wuxuu ogaan karaa un keliya qiyaamo inay dhici karto oo ilaahay uunkii uu dhammeeyey ee nafta uu ka siibay ee daxalaystay ee duugoobay ee ee kala qalalay inuu ilaahay awood dib u soo nooleeyo caqligu waa garan karaa ama wuquucu اlmacaad albachi wاlxashri wاlmacaad albadani laa yuclamu ila biاsamci iyagu halkaasay marka mareen marka kadibna wuxuu ka hadlay muctasiladii iyo falaasifadii iyo karaamiyadii iyo a'immatu salaf oo amituha kullugood inay ka dhigaan macaadka iyo aliimaanu biاlyowm اlaakhir waxay ka dhigeen albacث aw alxashri aw nashr waxaa dooda ku dheh ku sheegay samci basa ma ahe waa min alcaqliyaati bay leeyihiin yuhbituunahu biاlcaqli wa bisamci macan oo labada daliil daliilka samciga ah iyo ka caqligaaba waa lagu garan karaa bay yidhaahdeen wujuubkiisa iyo wuquuciisaba jawaaskiisa iyo wuquuciisa waa lagu garan karaa in jawaasku muran ma laha maxalu niqaashku ma aha jawaaska leanna kuwan ba inuu jaa'is yahay way ogol yihiin ay wuquucuhu baa laga niqaashaya wuquucu اlbachi wuquucu اlmacaad albadani annashru walbacu ma lagu ogan karaa bilcaqli wuquuciisa dhicitaankiisa haabay leeyihi laakiin nimanka la yidhaahdo kulaabiyo iyo raggi laha mutakalim waxay le waa jaa'izun caqlan qad yaqacu waqad laa yaqac idan masalada baxigeeda sheekh wuxuu ku keeni doonaa masaladaas ku saabsan macaadku iyo alyowm alaakhir ma caqliga mase waa samciga baxiga ku jira iyo khilaafka buu ku keeni asagu soo celin doona dhammaadka kitaabka markuu laakiin hadda intaasaynu kaga tegaynaa marka inuu yahay xashrigu iyo bacثigu yowm alqiyaama inuu jaa'izun caqlan yahay waa muttafaqun laa khilaafa fiih bayn awaa'if bayn awaa'if khilaafku waa fii wuquucihi fii wujuubi wuquucihi muu ku jiraa khilaafku ayib marka intaas intaanbaa meesha ku jirta qaybtan dambe u sheekhu sheegu musarifku wuxuu ku socdaa ariiqata abi cabdillaah araazi marar badan buu soo celin doonaa oo weli caqiidadan wuxuu ka soo gaabiyey kutubta abu cabdilaahi araazi buu ka soo gaabiyey si toos ogama soo gaabinin si toos ogama soo gaabinin sida eh, raajixa waxaa weeye nin caqiidadiisii ka soo gaabiya araazi buu kasii gaabsaday asbahani wadaadkii iska lahaa alburhaan albarhayn alcaqliya fi lmasaa'il alcaqadiya iska lahaa ee mudaqlacida awowgii ahaa xagga hooyada kutubtiisu ka soo gaabiyey kitaabka wadaadkaana kutubtiisu waxay ka soo gaabiyey kutub abi cabdilaahi araasi marka waa biwaasita talkhiiskan shamsudiin alasbahani waa talkhiis min alcaqiida alburhaaniya wاlcaqiida alburhaaniyana waa mulakhasatun min kutub abi cabdilaahi araasi warka sheekhu marka waa saxan yahay talkhiis biwaasita iyo talkhiis mubaashir labadu waxay tagahayaan wadaadka abi cabdillahi araazi bay tagayaan saasuu u jeedaa lakiin intaan iska ogaada فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية إذن وانا وحونا خلاف طريقة أئمة المتقدمين الأئمة المتقدمين والأشاعرة دنبو خلاف سنية والصفات الخبرية أبو الحسن أردديسي iyo ardada ardadeeda way sugaan mana awlaani ibaat bay leeyihiin bal shaykhulislaam ibn taymiya wuxuu yidhaahdaa ashcariya ardadiisu iyo abaqadii ku xigtayba laysa lahum ilaa qowlun waaxid fi libaat wa cadam tawiil tawiilku gadaal buu ka yimid sifaat khabariya marka wuu inkiro waa ka tegey muxuu oga tegey waa ariiqat abi cabdillahi raazi baa dhaqanka lagu yaqaanaa saasuu marka sheekhu tilmaamay sawaabkuna marka samciga basarka قعناه ساسو مركا شيخ التلمامي صوابكنا مركا سمعك بصرك سمعنا والوو كان عقل والوو انكره وسيد الراجحة لأنه وين قال بحث كذا صفة السمع والبصر وثابتتان بالعقل والسمع معا أما الكلام صفة الكلام أيضا وحاب اللو بدن جماهير أهل القبلة وحيو بدن يهين أنها ثابتة بالعقل maxaa yeele waxaa ku dhisan ba risaalada ku dhisan amarka iyo waxyigaa ku dhisan tashriicaa ku dhisan irsaalka iyo tambi'ada ku dhisan axadan hadli karin oon uunkiisa la xidhiidhi karin oon khabar u gudbin karin oon amar siin karin oon wax ka reebi karin oon wax gaadhsiin karin idan laysa biilaahin kalaamku waa waa sifada khaaska ku aweeye annubuwatu wاrisaalaat sharaa'icda samaawiga oo dhanba meeshu cuskanayaan waa maxay hadda markaad xukumka sharciga tacriifid maxaad leedihin khiطaab اllahi اlmutacaliq biafcaali اlmukalafiin ima biاlwadci aw biاtakyiir idan sifatu alkalaam sida raajixa jamiic ahli qibla waxay qabaan ilaa طaa'ifa mutaahiriin oo dambe oo wadaadahan ashaacirada intooda dambe mooyeen iyo bacd اlmuctasila oo qaybta weliba baqdaadiyada ah qayb ka mida mooyeen waxay qabaan waa sifa haabita bialcaqli samciguna waa daliil muayid ah lilcaql wbitaali asagu isku meel buu ka dhiga asamcu wاlbasr wاlkalaam wuxuu ka dhigay sifaat samciya ishkaalaad marka raasi uu keeno oon hadda ka hor meelaha ku qoray iyadoo mulakhasa ah ayaa aafayso uu kaga carray wadaadka hawsha halkaas dhibkaasaa gaadhay nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما من قبل هؤلاء كأبي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه القاضي أبو بكر ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلاسي القلانسي ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلامسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني الطبراني السفرايني وابي بكر بن فوره وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وكذلك سائر الطوائف وكذلك سائر الطوائف الاثبات كالسالميه والكراميه وغيرهم وهذا مذهب السلف والأئمة ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل وهو متفق, وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها وإنما خص هذه الصفات بالذكر دون غيرها لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف نعم نعم تنبيه كلام ما وشيخ يري كليا Eh, eh, waxay ku sugaan yuhbituuna walaa rayba ana maa abatahu haulaai sifaatiyaة اlmuta'ahiruuna min sifaat اllahi haabitun biالsharci maca alcaqli asharc mar baa la iطlaaqaa oo loo jeeda samciga sheekhu saasuu u huna huwa samcu haabitun biالsamci maca alcaqli buu ka wadaa liأnna sharcigu waa caqlun wa samcun caqligu kama soo horjeeda wuxuu ka soo horjeedaa oo u yahay dhilitiraa oo qasiim u yahay caqliga samcigu asamcu ay naqlu baa loo jeedaa khabaru اlanbiyaءi wاlmursaliin maa yuclamu biakhbaari الsaadiqiina wاlmacsuumiin khabar اllahi wa khabaru اlanbiya shayga lagu ogaanayo caqliga inuusan dareemi karin ama uusan awoodi karin inuu garto ayaa waxaa la yidhahdaa samcina waa la yidhahdaa naqlina waa la yidhahdaa hada haabitun bilmanquuli wاlmacquuli baa lagu odhanaya waxaa lagu odhan waa haabitun biاsamci wاlcaqli waa haabitun biالnaqli wاlcaqli laakiin haddii sharci la sheego oo la yidhaahdo waa haabitun biالsharci maca alcaqli waxaad ka dhaadhicinaysaa caqligu inuu ka baxsan yahay sharciga ma shay marka sharciga garab socdaa jira abadan ma jiro waxaan leenahay waa haabitun wuxuu sheegu jira haabitun bisharci ay biالsamci maca alcaqli ilan sifaat khabariyuu ka hadlayaa sifaat khabariyana waxaa lagu ogaadaa bisamci sharciguna caqliguna waa min asharci alcaqlu waa qismu min asharci wasamcuna waa qismu min asharci walaysa alcaqlu qasiiman lisharci isla fanintaas ila tahay marka waa uu idlaaqa marna sheekhu sharci buu idlaaqa asagoo samci u jeeda fuqadoo dhan baana sidaas sameeya keligii ma aha ayib sawaabka laakiin inta waa in la iska ogaado on lagu khaldamin nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات والسمع قد أثبت صفات أخرى نعم. وأيضا nacam daliilkan uu sheegay qaacida uu sheekhu sheegay in badanna waynu soo marray waxay ku soo marteen tadmuriyana ku soo marray addaliilu yatarid walaa yancakis meeshii uu odhan jiray wey walaakin laa hal daliiloo la waayay kama dhalato inuusan jirin madluulkii la doonayay miaaluhu makhluuqaadku waa adilla iyo aayaad calaa wujuud illaahi subxaana wa tacaala innagan iyo makhluuqaadkan iyo kownkan wax ka jira oo dhanba waa aayad ku tusaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisu kuma tusahayo shardi ma inuu ku tuso wujuud اlmakhluuqaat addaliilu yatarid walaa yancakis yajibu tardu اdaliili walaa yajibu cagsuhuna sheekhu wuu yidhaahdaa marka cadamu daliil mucayan laa yadullu calaa cadami اlmadluul makhluuqaadkii haddii la waayey maalan oo makhluuq mucayana uusan jirin ama makhluuqaadba aysan jirin ka dhalan mayso alle subxaana wa tacaala inuusan jirin lannahu laa yancakis lanna adilo kalaa ku tusi karta shay baa intaasoo waddaa ku geysa waddadan kuma geynayso baqdaad ama nairobi kuma geynayso ama gaaris kuma geynayso macnaheedu ma aha inaysan jirin waddo kaleo ku geysa waddooyinku way farabadan karaan waddooyinku way fara karaan hal wadda haddii la waayo kama laasimaysa waddooyin kale inaysan jirin waa soo qaydnoo nidhi waxaa laakiin shamaka leeyahy addaliilu cadamu daliil mucayan laa yastalzim cadam almadluul waxaa shardi ah ila an yakuna laazimu ila an yakuuna cafwan ila an yakuuna daliilu mucayanu laazima lilmadluul intaan baad kugu dari keliya wax kaa maqan ma jiro hadduu daliilku yahay daliil laazimaya madluulka oon marnaba ka hadhaynin wujuudu yadullu cala alwujuud wa cadamu yadullu cala alcadam waataad soo marteen ee aarta ay ka dhalan jireen afarta ay ka dhalan jireen waa qaacidatu talaasum mar hadduu daliilku uu yahay mid laazimaya madluulka laa khasa walaa cama bal huwa musaawin lahu markaasoo kale cadamu daliili waa maxay yadullu calى cadami almadluul wawujuud daliili yadullu calى wujuud اlmadluul ila an yakuuna daliilu laazima lilmadluul kul ma kaanat الshamsu طaalica fanahru mawjuud baad garanaysaan bay la tahay saad u fahantaan waxaa mar walbo qorax la arko maxaa ka dhasha qorax maxay ku tushaa qorax maxay ku tustaa maalin dharaar iyo qorax ma kala harhaan aabadan idan daliilkan oo qoraxda ah waa laazimun lilmadluuli hubuutan waintifaa'an wujuudan wa cadaman intaan baad raacin keliya cadamu daliili mucayani laa yastalzima cadama almadluuli إلا أن يكون الدليل لازما للمدلول markaas waxaa leeyahay الدليل ينعكس ويضطرب bay noqonaysaa intaasaan marka uun in sha allahu tacaala daliilkan marka uu sheekhu soo celceliya meelaha ku sheego ashaaciradu way sheegaan ragga sheegay ee nimanka sifaadka kale yidhi ma jiraan la dagaalamay ee yidhi warkiinu waa baaطil asaga cabdullahi raazi baa ka mid ah markay ashaaciro yidhaahdeen intaa caqliga baan ku garannay sifaad kale ee sideedda ka baxsanna caqliga kuma yan sugi mayno wuxuu yidhi waqad calimta fi اlmanطiqi أna cadam الdaliil الmucayani laa yadul calى cadam اlmadluul marka wuxuu yidhi nimankan waxaa ka muuqata sidaan yidhi inaysan fanniga kalaamna ma yaqaanaan mantiqna ma yaqaanaan marka waa iska hadleen buuri anugu maxaan dooranaya haddaan raasi waxaan dooran buuri laa uhbit walaa anfi sifaadka sideedda ama toddobada ee caqliga aynu ku garannay ee sifaad caqliya aynu nidhi sifaad ka baxsan rabbi ma leeyahay haddaad tidhaahdo waxaan kulahay buudhi laa uhbitu walaa anfi limaada yajibu calaya atawaquf walaa taqf maa laysa laka bihi cilm intaasad u ogtahay buu ku yidhi oo daliilkii caqliga aad weyday imaad anfida daliil caqligo la waaya kama dhalanayso inaysan jirin waxaa waajib fawajaba tawaqufu buuri can اlإثbaati ya samcigu agtiisa waa adila lafdiya laa tufiid اlyaqiin baxin waa baxi caqadi oo yaxtaaju ilaa qaطcin wayaqiin shan mukhtaara ka bixin qadka raasi warkiisa waa taqaana almaطaalib alcaaliya mujaladka saddexaad laba boqol labaatan iyo ko muraajaceeya almaطaalib alcaaliya fi اlcilm اlilaahi mujaladka saddexaad laba boqol labaatan iyo ko kitaabkiisa macaalim fi usuul اdiin safxada konton iyo sideedaad almuxasal لأfكاar المتقدمين والمتأخرين laba boqol iyo toddobaan safxada ah نihaaيaة الcuquل في dirاية الأصuل mujaladka labaad afar boqol todobaatan iyo sagaal daliilka sheekhu uu sheegay waa qaacida musallama ninkii markaan aqoonin bay ka hoos baxdaa laakiin waa musallama wuxuu ku khaldama marka isagu meeshu uu yidhi والsamcu qad أثbata صifaaت أخرى buu sheekhu yidhi intaas yaa ka hoos baxday waxayna oga hoos baxday asal asaguu leeya aafaysan baa jira oo keligiina mehe waa looga horreeyey waxay dhaheen caqaa'idka waa in lagu sugo bidaliilin qaطciyin falsafada marka baatilada ah wahaabiyada xataa way soo gashay qolyahodan ka hadla masaa'il asmaa walaxkaam way soo gashay falsafada kalaamiga ee baatilada ah ee adilada in la qaybiyo oo loo qaybiyo qayb sharciga laga qaadan karo iyo axkaamta iyo qayb aan laga qaadan karin hiy albaliya in adiladii kitaaban wasunna la qaybiyo oo la intaas diinta waa laga qaadan karaa waana adila saxiixa ogow bilitifaaq walijmaac intana lagama qaadan karo axkaam iyo sharci lagama qaadan karo wahaabiyadana way soo gashay kalaamiyin ahlu kalaam basa ma qabaan oo qayba ka ah waxay yidhaahdaan waxaa shardi a ah daliilka tusaya inuu kufri yahay an yakuuna daliilan qaciyan qaciya hubuuti qaciya dilaala waxaa kaloo shardi ah falka ruuxu uu sameeyey ama qowlkuu ku hadlay ee kufriga ah inuu ku cad yahay macnihii iyo madluulkii kufriga ahaa bilqaطci wاlyaqiin walaa yaxtamilu أya ta'wiil wa أya ixtimaal waxaa la isku ogyahay laakiin daahirku inuu xujo yahay kitaabkii mxuu aljaamic fii طalab cilm الshariif sayid imaan buu ku qoran yahay kutubta alqaacdiya wadaadoodo dhan bay ku qoran yahay qolyihii dowla islaamiya raggeedaa qora kulligood ba ku aafaysan kulligood hal ninoo ka badbaaday ma arag kuwa iyagu culamaau salaadiin iska badbaa warkooda iyo kuwaas ha sheeginba xadiثu can bani israa'iila walaa xaraja way kuwa iyagu marka waa bidca ictizaaliya ibliisiya marka la dhiraandhiiranay waa zandaqa iyo khuruuj min addiin اlislaam marka la dhiraandhiyo lagu ilzaamiye lawaasimteeda oo waxaa weye inaad tidhaahdo diintu nabigu la yimid qaybna waan yeeli qaybna ma yeelay waa intaan warkaada soo marka la dhibciyo bimacnaa lawaasimta iyo ma'aalaadka intii la soo qaado feedhaha laguu geliyo macnaheedu waa maxay aayadaha qur-aanka qayb ka midaan diinta laga qadanaynin wey lanna daliilka daahirka ah aayadda qur-aanka ah waa ubuutu waa qadciyatu hubuut soo ma aha laakiin aklab aayaadka qur-aanka axkaamta tusta waa maxay waa daahir dilaala daahir dilaala wey idan daliilkii daahiru dilaalaha lama xujaysanaya ku dhehe laa fi اlkufri walaa fi اlasmaaءi wالصifaat axaadiista nebi maxamed cararka waa ahayd akhbaar اlaaxaad o dhan ma daliishan kartid axaadiista saxiinka ku jirta ee sunanka ku jirta ee kutub sita ummahaat xagga iskaga lannaha waa akhbaar اlaaxaad qadcidil ha gaadhin ba sheekh garaad ha gaadhin waa akhbaar اlaaxaad waa daniyaة الhubuut laysat qadciyaة الhubuut lanna ma aha mutawaatira badankeed allahuma akhbaaru saxiix haddaan ka reebna waa gooni ila akhbaaru saxiix iyo gooni baa loo saara ood ogtihiin masale gooni ah weeyo ummadda talaqatha akhbaaru saxiixna tuluqiya biha bilqabuul oo iyadu malxad kale yaqiiniyaad ku noqonaysa laakiin haddii wixii sunanka ku qoraa masaaniiddii macaajimtii musanafaadkii mucdamu axaadiid arasuul saxiixa maxay noqonaysaa annaha laa tuxtaju fi اlcaqaa'idi wa fi اlkufri wاliimaan maxaa kuu soo hadhay xadiid mutawaatira sanadan qadciyu اdilaalati min xayu اlmatn xaggeed ka keenaysaa wuxuu yidhi ibn amir sanani waqad asaab wahada casiizu naadirun xaashiyadiisa uu ku leeyahay calaa sharxi cumta ka fiiriya wuuna taageersan yahay bidcada la socda illa waa mucili wadaadkooda mucili buu ahaa imdalaciid baa bidcadaa ku sheegay sharaxa markuu maraya xadiidkii man qaal liakhihi yaa kaafir ka fiiriya markaasuu yidhi waxaa shardi an yakuuna qadciya الhubuuti qadciya الdilaalati wa hada casiizu naadirun fi ladila samciya buu ku yidhi marka bidcadaani in adilada la qaybiyo saa loo qaybiyo waxay soo bilaabatay waa hore wahaabiye iyo salfiin waa ku aafaysan yihiin waxba marka mutakalimiin keligood ma ahee zandaqada iska ilaaliya kullu daliilin sharciyin waa saalixun an yuxtaja bihi fi jamiici اlmaطaalib الsharciya fi jamiici اlmaطaalib wa hadihi طariiqaة salaf الsaalix risaalan yartay sheekhu u qoray hadda uu kaga hadlay qicada laga daabacay jawaab اlictiraadaat اlmasriya shekh islam ibn taymiya ee ka badnayn ba labada boqolka safxo akhriya baxtin aad u badan baa ku jiro qadiyadan ah ka hadlayo xilligay bilaabatay ciddii bilaawday iyo ariiqatu salaf buu si fiican uga hadlay waa runtii kutubtiinna akhriya shaafici baa xadiid khabiir axad baa loo ma qaadanaysaa maku dhaqmaysaa aragtay buu li anoo kaniisad ka soo baxay kaniisad ano ka soo baxay ama macatab qaba ama zunaar iyo bayl qaba ama calaamad yuhud maad ugu aragtay siad idi nabi maxamed ka sugan ma qaadanaysaa ma xujaysanaysaa xadiidku idaa sanaduhu waxaa loo shardiyaa keliya hmm. shuruudaa taqaaneen inuu sugan yahay inuusan mansuuq ahayn in daahiru dilaala cadamu mucaarid almuqaawim shuruud aladila naqliya afartaad garanaysaa intaa daliilka hadii laga hay cnd slaf cala ara'si shaafici muxuu yihi xadiidu rasuuli اllahi aslu binafsihi mustaqilu bidaatihi mustaqnin can hayrihi laa yaxtaaju ilى camali caamilin bihi qaacidatu fi الrisaala xadiidu rasuuli lah wuxuu waa aslun mustaqilu binafsihi mustaqnin can hayrihi laa yaxtaaj ilى camali caamilin bihi xanafiya meesha ku gashay waa matruuk اlcamal tirmid baa ku gacangalahaya rag badan bay taabanaysa qaacida shaafici marka waxaa waay shaafici waa muasil muair mucaqid weeye muqacid waxbuu fadhiisiyaa wadaadda uu kaga fiicanya kulligood fataawi ay bixiyeen iyo masaa'il ay dhiibeen baa wax laga ururiyey mooyeen shaafici asasa wafaraca cala tasiis waa marka madraso gooni ah haddaad hadda u baahato usuul fiqi cinda sam inaad qorto waa inaad shaafici ku dul wareegto leannu ardadu culimmadu la dooday mabaaxitiisii masaaligiisi waa inaad risaalada iyo ikhtilaaf alxadiid iyo jaamic alcilmi iyo umkaasi aad ka shaqaysato wey kadibna ragga asaga aqraantiisa ah abu cubayd iyo ragga lamidka ah, aad ku ag wareegto marka bidcadaasi keligood ma qabaan ahlu kalaame idinkuna waa idin soo gashay bidaari simiqbay kugu gashaaye iska ilaali intaasaan ka raba nacam أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى وأيضا فإن الرازي ونحوه ممن لم يثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات ولا نزاع بينهم أنه طريق صحيح لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه ولهم فيما لم يثبتوه طريقان منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي وهذه طريقة محققيهم كالرازي والآمدي وغيرهما ومن الناس من يثبت صفات أخرى بالعقل فالذي, فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإنه قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقد علم بالعقل أن المثلين يجب نعم. meeshaan dambe intaanan ka tegin baxdi dheer buu sheekhu bilaabi doona raxmat ullah tacaala calayh raazi iyo saga la midka ah oo ragga aan naqliga dariishanin fi ihbaat الsifaat wuxuu laa nisaaca biannahu طariiqun صaxiix min xayu اljumla sheekhu ujeedaa min xayu اljumla in samcigu ama naqligu ama khabaru shaaric uu yahay xujo iyo طariiq axkaamta laga qaato oo ilaahay loogu dhowaado murankama qabaan laakiin marka la yidhaahdo war niman yahow maadaama samcigu uu yahay ariiq saxiixa lilmacrifa waa ilmaaalib sharciya uu yahay ad og tihiin maxaad sifaatka ugu sugu weydeen tan aad fogteen ee toddobada ama sideedda ah, iyo isbaadka aad diiddeenee istiwaha iyo majiya iyo nusuulka iyo hadabka iyo faraxa iyo raxmada iyo daxika wixii la halmaala maxaa u dhaxeeya yufariquuna bayna maa abatuuhu wa bayna maa tawaqafu fi ubuut biana alcaqla dalla calaa maa abatnaahu bay dheheen toddobadaasi sifaadka ah tusay dheheen walam yadulla calaa maa tawaqafnaa fiihi waxaan ka istaagina ma tusin idan nimanka halkaa ku istaagay maxaa lagu odhan lahaa qaaciidadaad soo marteen cadamu daliil mucayani laa yadullu calaa cadami اlmadluul hadduusan caqligu tusin samcigaa tusay wey taasaa lagu xujayn lahaa laakiin wuxuu kuu sheegay inay laba qaybood yihiin walahum fi lam yubituu ariiqaan laba waday maraan sifaadka aysan sugin laba ariiq bay ka leeyihiin minhum anafah niila sifaatka maba ilahay laguma tilmaami karo kumana tilmaanno maxaa yeelay ariiqa keliya lagu ogaan kara sifaatu rabbi waxay ka dhigeen ariiq waaxida ah, oo ah alcaqlu faqad hadduu shaygu hal daliiloo mucayana uu leeyahayna daliilkaa mucayanka haddii la waaya shaygan waa la waayaya alxukmu idaa abata bicilatin mufrada maxaa laazima an yucdama idaa cudimad wayabuta idaa abutat alcila almustaqila almufrada waxaa lagu yaqaanaa xukunku inuu yaduuru macaha wujuudan wa cadaman xukunku markuu wuu sugnaan karaa waa markuu xukunku cilal badan uu leeyahay hadduu cillooyin dhowra leeyahay mid baa la waayi karaa xukunkuna wuxuu ku sugnaan karaa cillo kale oo labaad ama saddexaad laakiin ida kaanat alcillatu waaxidatan mufradatan waxaa ka laasima waayitaankeedu xukunka in la waayo helitaankeedu xukunku in la helo idan waxay idhahdeen ifaadka rabbiga hal wadaa lagu suga oo hiya alcaqlu haddaan caqligii la waayo ma bannaana sifaka rabbi in loo sugo waa qolyaha sidaa qaba minhum annafaah wa minhum man tawaqafa waa raazi iyo raggii raacay aambidi iyo abyaari iyo ragga isay u badan yihiin qolyahada mutaahiriinta ah falam yaxkum fiihi biihbaatin walaa nafyin o ay waxay leeyihiin ariiqi annagu sifaadka waxaan ku sugnay caqli sifaadkan kaleen aanan suginna caqligu ma tusahayo hadduusan tusayninna ma anfirayo laa yubit caqligu ma sugay sifaatkan walaa yanfi mar haddaan daliilu nafyi lahaynin daliilu ibaatna aan lahaynin ma huwa alwaajib maxaana saaran attawaquf halkaas ayagu maraya lakin waxaan loo sallimaynin caqligu ma tusayn sallimin toddobadaasudu caqligu utusay buu u tusaaya caqligu loo sallimin dliil kalena ma jirlaga samcigaa jira alcaql wamatibu shek raba inuu ku baabiyo uu ka hadlo wa minhum man yubitu صifaatin أkhra bilcaqli waa iyaga ka mida an iyo toban rag baa suga rag baa labaatameeye gaadhsiiya ashaacirada ka mida masalada marka baxdi dheer bay ka leeyihiin sifaadkan toddobada ama sideedda wax ka badan oo albaa baa lagu daray marka sideed laga dhigahayo albaa baa lagu daraya dii kale toddobadaad ku daysanaysaa wax ka badan rabbi ma loo sugayaa waa baxday isku khilaafsan yihiin jumhuurulأshaacira waxay qabaan sifaat ka badan rabbi waa loo sugi waa jumhuur ashaacira almutaqadimiin amaa man bacda aljuwayni jumhuurtooda waxay qabaan abadan loo sugi maayo ama araazi kitaabkiisa alishaara fii cilmi اlkalaam ariiqadanuu ku socda oo wuxuu leeyahay la anfinayaa wuxuu caqligu sugo waa la sugi wuxuu waayana waa la anfin yunfa ilaahay loo sugi maayo kutubtiisa kale macaalim fi usuul الdiin almaطaalib alcaaliya nihaayat اlcuquul fi diraayat اlusuul isoqa almuxasal kutubtiisa waaweyn oo dhan wuxuu marayaa atawaquf laa tuhbat walaa tunfa ama alishaara fi cilmi اlkalaam waa risaalo maطbuuca oo risaalkiisa hore weeye risaalad u dhibadan oo khariban weeye marka mabaxid badan uu ka laabtay baa ku jirta halkaasuu maraya tawaqufka waa sida way isdhaamaan ninka diiday yidhi ma jira ilaah sifadaa looma sugi karo mana lagu tilmaami karo waxaa dhaamay ninka yidhi ma garanayo ayaa dhaama laakiin labaduba baail weeye labaduba waa baail hmm. ya waxba kuma labna ninkaa ma garana ku yidhi haddaad u sugto caqliga inuu tusayo ama samci mutawaatir aad u keento oo qacu dalaal wa hubuuda wuu kaa yeelayaa laakiin ninkuu yidhi caqliga aba diiday weligii ogolan maayo lanna caqligu mucaarid ka dhigayaa caqligu mucaarid ka dhigay lisamci way isdhaamaa aad bay sheekh u kala sokeeyaan nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب وجوده وقدمه والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوده وإمكانه فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما في ذلك ذلك فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه ويمتنع ويمتنع وجوب ويمتنع وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب الوجود ليس واجب الوجود يمتنع قدمه لا يمتنع قدمه وهذا جمع بين النقيضين نعم intaa waa iska caddahay marka labadaa qaacida qayiduhuma qaacidada hore hawshaan hadda shuu sheekh u celiyay qaacidat lmithlayn qaacdatu tamaaul walmiliin ba hadda meesha kugu sheegay oo kutubta waaweyn mooye in kutubta yararka aadan ku arkaynin hadil qaacida marka waa in la taqyiidiyo aad xifdido ma huwa almilaan uu kuu sheegay wa ma yajuuzu cala axadihima ma yajuuzu cala alaakhar wayajibu lahu ma yajib wayamtanic caleh ma yamtanic idan wuxuu kuu kala qaaday marka falow kaana almakhluuqu milan lilkhaaliqi aayad horuu fasiraya laysa ka milihi shay lam yakun lahu kufuwan axad ayuu kuu sheegayaa inuusan ilaahay uunkiisu aysan noqon karin isku mid aysan noqon karin laa fi sifaati walaa fi lasma walaa fi daat walafcaal qaacidadii ku horreysana waxay laa yalzam min cadami daliili اlmucayani cadamu اlmadluuli ila ida kana اdaliilu laaziman للمدلول هذه القاعدة وين آد قرطان تنوى قاعدة المثلين هي تعريف كذا قيحد دي ومهم جدا لبدا أسباب إنها شيخ ويعلى علي ولا فاهم يبقى مثلين شرح يدك wuxuu yidhi wadaadku falow kaana almakhluuqu milan lilkhaaliqi haddii uunka iyo alla isku mid yihiin lalazima waxaa waajib laazim noqon ijtiraakuhuma alle iyo makhluuq inay wadaagaan fii ma yajibu lilaahi wayajuusu cala allahi wayamtanicu can illaah shay walbo alla u waajibay ama u ama ka mamnuuco naqaa'is iyo ceeba ah baa uunka iyo makhluuqaadkana u waajibi lahaa mamnuucna noqon lahaa jaa'isna ku noqon lahaa ila waa milaani wاlkhaaliqu haddabaaday sidaa tahay khaaliqu maxaad ku taqaanay alla maxaa lagu yaqaanaa wاlkhaaliqu yajibu wujuuduhu wa qidamuh ilaahay jiritaankiisu waa waajib daati weeye wujuubka waxaa loo jeedaa jiritaanka rabbi laa yaktasibu min hayrihi min cilatin daatiya walaa min cilatin khaarija kama kasbanayo waa wujuud daati ah ayun kamaa khuliqay dhijin qolyahan carabiyadu sidii loo abuuray weeye bimacnaa ilaahay wujuudkiisu waa daati laa yaftaqiru ilaa hayrihi qaa'iman biالnafs saasaa lagu ya waa qidamu inuu qadiim yahay azalyan waa la yaqaanaa idan ilahay garatay makhluuq maxaa ku taqaana wاlmakhluuqu yastaxiilu wujuubu wujuudihi wa qidamih makhluuq maxaa lagu yaqaana waxaa mamnuuc oon dhici karinba makhluuq inuu noqdo waajib alwujuud waxaa kaloo mamnuuca oon dhici karin waajib alqidam inuu qadiim noqdo idan waaba axaadii waa makhluuq baad waaba la abuuraad leedahay wlka aad tii makhluuq baad qirtay inuu yahay xaadi hayru qadiim ayb waa isla fahnay bal yajibu xuduuuhu inuu soo dariyaa laazima waimkaanuhu imkaanu wujuudihi wa cadamihi imkaanku wuxuu ujeeda waa idan maa yaqbal اcadam wاlwujuud fayakuunu kul minhumaa haddaba marka afan falow kaana milayn hadday isku mid noqon lahaayeen lalazima ijtiraaku ma fii dalika oo ah wujuub lwujuudka iyo iyo qidamka wax kaloo ay wadaagi lahaayeen xuduudka iyo imkaankana way wadaagi lahaayeen ila waa milan baa tirhi fakaana kulu minhuma makhluuq iyo khaaliqi mid walba wuxuu noqon lahaa yaji mid waajiba wujuudu waqidamuhu wayamtanicu wujuubu wujuudihi waqidamihi wayajibu xuduuhu waimkaanuhu fayakuunu kullu minhuma min alkhaaliq wاlmakhluuq waajib alqidami liannahu waa milayn baa tidhi ma huwa almilaan milaynku waa kullu shayayni kullu shayayni yajuuzu cala axadihima ما يجوز على الآخر ويجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع على أحدهما طيب تيبو شيخ الرحمن مركا داد محا لغو يقان المخلوق الحدوث واlimkaan khaaliq maxaa lagu yaqaanaa alwujuub wاlqidam afartaa sifa waa inay wadaagaan marka waa yahay dad waa milan aad tidhi ayib maxaa ka soo baxay marka فكان كل منهما يجب وجوده وقدمه ويمتنع وجوب وجوده وقدمه ويجب حدوثه وإمكانه فيكون كل منهما واجب القدم واجب الحدوث واجب الوجود ليس واجب الوجود marka agga مkhluuq loo yimaado مkhluuqii soo geliy marka all keen meesha مkhluuq tacaalى cama yakunu curwa kabiira laysa waajib اlwujuudi yamtanicu qidamuhu laa yamtanicu qidamuhu wahada jamcu bayn naqiidayn idan marka intaasuu sheek kuu sharaya idan maxaa weeye adaad mar xuduud iyo qidam isku keenta wujuub iyo imkaan isku keenta waa maxay waa jamcu bayna naqiidayn lanna qidamku naqiidkiisu waa maxay waa alxuduud wujuubku naqiidkiisu alimkaan tii buu sheekhu kuu sheegay raxmat ullah tacala almihin labada qaacidun halla xifdiyo wax kale waan ka soconayna nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإذا عرف هذا فنقول إن الله سمى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم ووصف نفسه في القرآن بالرحمة والمحبة كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال ورحمتي وسعت كل شيء وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك ومن الناس من جعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل بعضهم إرادته عبارة عما يخلقه من المخلوقات وهذا ظاهر البطلان لا سيما على أصل الصفاتية ومنهم من جعل حبه ورحمته هي إرادته ونفى أن يكون له صفات هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة فيقال, فيقال لهذا لما أثبت له إرادة وأنه مريد الحقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك فإن قال لأن إثبات هذا تشبيه لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين قيل له وكذلك يقول لك منازعك في الإرادة إن إن الإرادة المعروفة تميل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره والله منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم, وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الغني عن خلقه كلهم فإن قلت الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين كما أنا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين قال لك أهل الإثبات وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق فإن قلت لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته ومحبته بالنسبة إليه فلا يجوز التفريق بين المتماثلين فتثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأخرى وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق إذ أكثر ما إذ أكثر إذ أكثر ما إذ أكثر ما يقال إني أثبت إني أثبت الإرادة بال... بالعقل لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادة فيقال لك نعم نعم بارك الله فيك meesha waxaan mayaa inay ku fiicanta in la aqriyo fatuthbatu fatuthbatu lahu ixda الصفتين وتنفى الأخرى meeshan dambana إني أثبت الإرادة بالعقل dhib ma laha baxdigan dheer waxba kaga noqon waxaad ku soo marteen التدمرية qaacidada ahayd القول في بعض الصفات كالقول في بعض فروucdeeda wey sheekhu wuxuu asalkii muaridkaabuu keenay aad qurux badan waliba ka quruxsan sidii tadmuriye ka faahfaahsanba halkaana ka faahfaahsan waad aragtaan wuxuu ka tegay sheekhu ma laha ninkii sifaadka qayb ka mida suga wuu ku jaban yahay weeye idan marka wuxuu ku baabi'iyey hadda ashaaciri kule wuxuu ku baabi'iyey muctasilo nufaadda hadda doodaya waa nimanku soo guurin waa ninka soo maray yadribu alkhusuma bacduhum bibacdin uma yaqdi xaala jariix alakhiir marka sidii buu sheekhu wadaa lamim waa farci ahaa alqowlu fi bacdi sifaati asalkii labaad miyuu aha mise kii koobaad buu ahaa asalkii labaad buu ahaa asalka koobaad wuxuu ahaa alqowlu fi sifaati kalqowli fi الذات طيب الأصل الثاني wuxuu ahaa alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdi axadka la tilmaami waa alla weyne waaxid ah tilmaamahana asagaa iska leh hal tilmaam haddaad u sugto daliilkaad kaa ku sugtay baan tanna ku sugaynaa in la kala qaadana waa maxay waa tanaaqud waa in la kala qaadana waa tafriiq bayna almutamaailiin bayna almutamaailiin leanna waa sifaat isku mid ah waa kamaal waa wuxuu alla mudan yahay qur-aankaa sheegay sunnadaa sheegtay caqligaa tilmaamaya marka waa iska taxakum iyo anaa ku idhi iyo kaa xoog badni iyo anaa qaada anaa dawlad inaad lagu xukumi mooyeen caqli haddii lagu kala bixiyo cilmi waad jaban tahay bal weliba adigu maxduurkaada ku jirtaayo ilaahay baad sheegtay inaad koobi karto bilcilmi ku koobi karto rabbina wuxuu i walaa yuxiiطuuna bihi cilman markaad tiad ilaahay sifaada intaanan ma laho qad axadta bihi cilman markaad ilaahay sifaadan intaan ahayn ma laho qad axadta bihi cilman meeshii tawaqufka laga rabay waxay ahayd markaad sifaadka rabbigay uu kitaabka ku sheegtay sunnada uu ku sheegoo dhan rabbi u wixii kale oo dhan ee sifaada een la sheegin waad ka tawaqufaysa hataa ma kartid sifaadka aan la sheegin ee kitaaban lagu sheegin walaa sunatan walaa ijmaacan lagu sheegin maxaa u xukma attawaquf lianna ilaahay subxaan laa nuxiiطu bihi cilman sifadaa diidda waxa laga yaabaa inuu rabbiba leeyahay midda aad sugteen daliil lahayna waxa laga yaba rabbi inuusan lahayn attawaquf laakiin markaad ugu tidhahda sifaatkan intan unbaa la leeyahay wax kaana ma laha aad tidhaahdo maxaad noqotay miman axaata bilaahi cilmi baad noqotay haatana waaba khatarba ambiyadii baa marka la fadli noqonaysa nebi maxamed baad la noqon iyo malaa'igtii iyo awliyadii baad la mid noqonaysa haddaaban dhahno wey waxaa jira makhluuq ilaahay qad axaata bihi cilman waxaa ugu dhow la yidhaahdo waa almalaa'ika walambiya ambiyadii baana sheegay annahum laa yuxsuuna allahi anaa'an laa uxsi calayka anaan anta kama asnayta calaa nafsik hanaaguna xaggee xambaarsa muxuu ka turjumaya can sifaati اlkamaal maxaamid baa nabiga loo furi maxaamiddana waa farcun can صifaatin nabigu hora uusan ogoyn ogaan doono fi ywm اlqiyaama lanna axadka markaad ammaanaysa maxaad ku ammaanaysaa culuum ammaan horaan ammaani jirin markaad ammaanto cilmi kuu soo kordhay oo can illahi kaaga soo kordhay wey bisifaati wa asmaa'ihi bisifaati اlkamal wa asmaءi اlxusna idan wayba sheegeen marka see adoo sakaraada oo mubtadaca ah oo qarnigii soo booday saddexaad meelaad ka timid iyo meel socotaan aan aad loo fahmi karin aad u leedahay qad axadtu billaahi cilman waa mushkila wey ariiqadan marka waa shuqulkumil abulxasan alashcari nimanka dambe wax qaribay abulxasan waa calىa ariiqati lmutaqadimiina min ahli sunnati waljamaca fi sifaat alkhabariya aafadiisu waa fi sifaat alikhtiyaariya waynu gaari doonnaa marka inta una la isku ogaado nacam مقاعد كواد بي خير خير ان شاء الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة فمن أين نفيت ذلك ثم يقال بل السمع بل السمع أثبت ذلك أيضا نعم قاعدة بسوع اليدين بأسلوب آخر لا يلزم من عدم دليل معين عدم المدلوب هذا طريقة له كان حول الشيخ فيقال لك انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول قاعدة دad فانت waxaa rabaa بعباaraat مختلفة u adeegsan karto marka iyadii buu soo celiyay mar labaad shardigeedu baad raacinaysa qaydkeeda ahaa ilaa yakuuna الدليiل لازما للمدلول فيطرد وين ينعكس نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد يسلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال أثبت أثبت أحسن الله وقد يسلك في ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريق تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته وتارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته نعم انت احتراز كايركم بان ربنا براروجيو تارة يدلهم بالآيات المخلوقة بالآيات المخلوقة واحتراز عن الآيات الشرعية الأمرية غير المخلوقة بالآيات المخلوقة وحكى اعتراز يا شيخه من الآيات الشرعية الأمرية وقرآن كي كلام الله يا qur-aanku soo aayaad ma ah idan aayaadka rabbiga waa laba qaybood makhluuqa wa hayru makhluuqa aayaadka makhluuqada waa koonkan iyo mawjuudaadkan mawjuudaadkan iyo makhluuqaadkan waa min aayaat illahi subxaana wa tacaala qur-aankuna waa min aayaat illah laakiin waa aayaat hayru makhluuqa marka qaydka ah almakhluuqa waa ixtiraaz min alaayaat alsharciyati hayr almakhluuqa nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا كثير في القرآن وإن لم يكن مثل الأول وأكثر منه لم يكن أقل منه بكثير كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقوله أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقوله في سورة الرحمن بعد ذكر كل نوع من هذه الأنواع فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي الجملة فما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر بها نفس مشيئته وقدرته وخلقه وتارة يقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته وهذه الطريق مستلزمة مستلزمة للأولى من غير عكس فإنه يلزم من وجود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس وقس على هذا غيره من الصفات مثل إثبات, صفة مثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها محبته التي ينبني عليها حكمة خلقه وأمره وهو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل وهو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم إرادته وكما تعلم محبته وهذه المسائل مبسوطة في مواضع وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب وما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشهورة وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة المشروحة نعم نعم وهذا الاسكعد وي انت انا ما كبقي طريقه قارك فهم وايو وهذه الطريق مستلزمه للاولى من غير عكس شيخ هو شرح لكن ولا جاي نفهم واذا بركين فانه يلزم وجود الاحسان والرحمه وجود القدرة والمشيئة من غير عكس صحوي إلهي سبحانه وتعالى أنك هدو نعميو أما إحسان فلو أما نحريستو naxariista iyo ixsaanka iyo incaamku waxaa ka laazimaya alqudratu wاlmashii'a qudratu cala اlixsaani wاlincaami wاlraxmati yaa ka laazima wamashii'atuhu lidalika inuu doonay laakiin mujarad wujuud اlqudrati wاlmashii'a kama laazimo alraxmatu wاlixsaan wاlincaam idan صifaة الraxma alixsaan alincaam alicطaa maxay laasimsanaysaa maxaa ka dhasha alqudraة wاlmashii'a yaa naxariista axad awoodo inuu ku naxariisto yaa wax kusiya ku ixsaan falaa axad awoodo xaggana doonay idan sifaadkan hadduu sheekhu kuu sheegay ee iyagu ay idinkireen waxay ka dhalanhaya sifaadkay ogolayn ahaa alqudraةu wاlmashii'a ay ogolaayeen laakiin ihbaat اlqudraةi wاlmashii'a laa tastalzimu الرحمة والإحسان والإنعام انت شيخ كل شيء من غير عكس اساس مكوضة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال أحدها أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين وهذا قول سلف وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وقول أئمة شيوخ المعرفة والقول الثاني أنه يستحق أن أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أنه يريد وهذا قول كثير من المتكلمين وموافقهم من الصوفية الثالث أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتهم طاعته وهذا قول الجهمية وموافقهم وافقهم من متأخري أهل الكلام والرازي ومما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه مما يعلم بالاقترار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء من صفات الله تعالى إذا أخبرنا إذا أخبرنا السلام عليكم فإنه مما يعلم من القرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الإخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا نعم baxdi qiimo badan weeye marka uun dib loo maraajaceeyo ha lagana qaybtan dambe qaybtan dambe ee waman salaka hada sabiila fahuwa fi lxaqiiqati sheekhu wuu isticmaala musطalaxaas aad buu u isticmaala u jeedaa fahuwa fi lma'aal fahuwa fi lma'aal aan lagu khaldami fi lma'aali wاlilzaam haddii aan ilzaamino ninkii yidhi maxaa isku ogaa asalkii in nebi maxamed loo rumeeyo bikulli maa ahbara can illaahi wax walbuu rabbi uu ka sheegay oo sifaa ama magaca in nabiga lagu rumeeya laisku ogaa leanna iimaanka wax ku dul wareegahayay tasdiiqu اlanbiyaai fii ma ahbaruu wa taacatuhum fii ma amaruu amarkaasoo marka kafi iskugu jira ficli amaruu marka lgu le jira kii kafiga oo nahyiga ahaa iyo kii ficliga ahaa marka saasaa laisku ogaa haddaad tidhaahdo nebi maxamed iyo alla waxay sheegeen caqligu hadduu aqbalana waan yeeli hadduu diido caqliguna waan tuuri macneed waa maxay xaqiiqada iyo ma'aalka haddii lagu waa nabiga ma rumaysnid ee waxaad rumaysantao nabi kuwa ah? caqligaada in waafaqa qabilta wain lam yuwaafiq khaalafta marka waman salaka hada asabiila fahuwa fi اlxaqiiqati ay fi lmaaali wlilzaami buu sheekhu ujeeda wuuna isticmaalaa ah, marka xaqiiqa hadday tahay gaalo waaweyn bay noqon lahay omana tarxumeen sheekhu waa culamo islaamna ma dhaheen hazaali buu sheekhu intuu fiijisto oo fiijisto oo ka saaro duruqda islaamka oo dhan oo uu falaasifi malaaxidu u geeyo yo haddana waagudmalka wuxuu dhihi nin qiimo badan buu ahaa ugu taraxumi meelaha qaarkood wuxuu ku qarayaa raazi inuu yahay zindiiq mulxid ah saaxibu xayratin waa iiraab marka dambena wuxuu ku leeyahay maqaam kale fahuwa imaamu min a'immati اlmuslimiin raxmat ullahi tacala calayh buu ku leeyahay farqun bayn waxaa leedaha almaqaamaat baa la yidhahdaa caamadu ma fahmaan iyo wadaadaha bilokolayaasha ma fahmaan maqaamaat baa la yidhahda balaaqadu maxaa tada waa waa muraacaatu muqtada alxaal may tidhaahdeen muraacaatu muqtada alxaal baa balaaqa la yidhaahdaa xaaladda kolba jirta inaad ku hadashood qiimayso ishaad saa u fiirisay waxaad aragtay niman bishintooda ruugahayo haddii maanta la yidhaahdo reebaha layska celiyo aan waxba reebaynin nimanka maxaad kala hadli dhiigga islaamka inuu xaaraan yahay ninkii muslim dila aan toobad uusan lahayn naar uu ku waarahayo baad dhihi aayadda m kama dhaqaaqaysid ta'wiilin maysid waman yaqtul min mutacamidan fajazahu jahannam khaalidan fiiha lanna waxaad rabtaa inaad ka hor istaagta nimankan ayb hazaali iyo raasi baan waxay ka hadleen oo keenaysa zandaqi ilxaad meeshaan sheekhu hadduu xaqoodii siiyo ammaano culummo islaam bay ahaayeen ahlukhayr bay ahaayeen xoogoo bay isinbaraxadeen u dhaho maxaa ka dhalan aafadii ilxaadkii zandaqadii meeshuu sheekhu ka hadlay in lalaqaabo oo la qaato markaasmarka wuxuu ka hadlayaa laasimkii iyo ma'aalkii buu ilzaaminayaa gaala geysa waaweyn oo zanaadiqa ah oo diinta ku soo duula inay yihin baad kitaab jaamaca ku mari markuu sheeku ka hadlayo meel dambe kitaabka dhammaadkiisa ama kitaab kale oo bidcadii uusan kaga hadlin yuu kuu sheegay khazaali wuxuu yahay iyo qiimaha agtiisa uu ka leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay iyo culammadu wuxuu kaga fiican yahay raazi inuu yahay almunsif alwaxiid fi اlأshaacira inuu yahay rajul baxi ah oo mutaxarir ah can jamiic اlquyuud baxdiga maalinkaa u wada meeshuu la istaagu ridaa berri hadduu baxdi kala bilaabo kitaab kale o dhan buu duminaya ninka l raasi waa sidaa hawlu taalla maaha kitaabu toban sano waday yuu laba usbuux ku duminaya wale wixii hore o dhan ka kac wey baxdiga halkaa la marahaya marka maqaamaadkaa la yidhaha waa inaad maqaamka qiimayso maqaamu taxdiir markaad marayso wadaadka hawshu ku aafaysan ee leedahay xerta waad ku badbaadin kartaa caamadana waad kaga fiijin kartaa yaad sheegi maxaasinta iyo manaaqibta kalena meelo kale la sug صaxiix sax wey muslim nawowi markaan marayo fii sharxi muslim waxaan leeyahy waa ashcariyun jahmiyun jald mana bedelayo ilaa uu kitaabka dhasaban bay ku socon lannu min kitaab iimaan ilaa kitaabka dhammaadkiisa wuxuu wadaa madhabkii ashaacirada oo weliba u leeyah waa madhab ahlusunna ku dhihi waa qowlu jumhuuri اsalaf wاlkhalaf tafwiid iyo ta'wiil buu sidaa u haraacinaya haddaad sheegto tarjamadii yaryadan ku sheeg riyaad saalixiinka arday wuxuu la qahyaa uu wallacahayaa wixii sharxu muslim ku jiray ardayga maanaa aafeeyey mise nawowi baa aafeeyey marka anaa aafeeye noqonaysa waa inaad tiraad nawowi markaad sharxu muslim joogto iyo kutubta lamidka iyo sharxu madhabka iyo meelaha lamidka waa ashcariyun jald bayna atafwiidi waالta'wiil wاlghaalibu fiihina waxaa weeye altafwiid oo tafwiid اlmacna ah atafwiid اlkufri oo tafwiid اlmacna ah baa u badan oo weliba u tiirinaya ahlu qiblihii u tiirinayo salafka uu ku xadgudbayo ha ka soo guuriya qayaad ciyaad raazi maazir ha ka soo guuriyo waa sallimaan marna asagaaba coriya mararka qaarkood laakiin fii aakhiri cumrihi waa qubayla wafaatihi bishahrin aw shahrayn iyo maxaasintiisa kale kitaabka sharxulbukhaariga qaybta hore ku qoran markaan rabno inaan kitaabka ardada jeclaysan maxaan leenahay xisaabahan kale dib baan u dhigaynaa lanna saalixiin ma xambaarsano bidca kufriya walaa bidc weynoo muqalladaa kuma jirto hal masalaan ku garanaya waan gaari doonnaa waa kitaab qiimo badan oo raqaa'iq iyo zuhdiyaad iyo suluuq iyo adab loogu talagalay caamo iyo culama in lagu xidhaa aan rabna iyo xerba xisaabtii muslim haddaan meeshan ku keenno saasaxin la dhegaysan mahaya hadda waa lagu kala tegahaya kitaabkan waa la tuurahaya marka farqun bayna almaqaamaat taasiisu taqdiis markuu wadda sheekhu radinayo bayaan talbiis jahmiya mujalladka koobaad ilaa toddobaad haddaad soo akhrido waxaad ka bixi kitaabka bayaantalmid jahmiya adoo ku dhaaranhaya raasi inuu ku dhintay gaalnimo gaalnimo baad ka baxaysaa inibaacaasad qaadanaysa inibaacaasad qaadan aakhirka kitaabka wuxuu leeyay waa imaam min aimmat اlmuslimiin munsif buu ahaa saaxiibu baxsin buu ahaa cadaaladdaa ku badnayd laakiin wuxuu waayey nin xaqaa'qda u caddeeya walidaalika mar falaasifu taageeraa mar muczilu taageeri mar ashaaciru radini mar madhab goonuu la bixi waagii dambena ku dhintay isagoo saxiixaynka akhrinhaya u soo laab ariiqa asunna u soo laabtay wix kaloo tuuray waman jaraba mila tajribatii carafa mila macrifatii buu ku tegay keligii ma aha sina abu caliy alkaafir adakiya dheen reer bukhaara alkaafir adaki ibnu khalikaan wuxuu ku keenay tarjamadiisii fii aakhiri mowtihi markii nafta qawadsarita la geeyey inuu tuuray wixii oo dhan farajaca ilaa qira'ati اlqur'aani wالsunani wataaba min kuli ma qaala qabla dalika buu ibnu sina saasuu leeyahy tarjamada ibnu khalikaan saasuu ku leehay markuu tarjamisanayo طريح الفراش ممكن نقضي تابع آخر حياته أنه كان يعتكف يعكف على قراءة القرآن والسنة نول مركا xiniyuhu iyo calooشhu lasdaba dhigo hmm? khalkaan iska daado waad asagaa tunsan tahay culays ma laha maxaa keena nin walba markuu xanuunsaday ee saribta taga inuu u noqdo madhabka fiicnaa maxaa keena ma xujooyinay xaq dambaa u caddaada mise maanic horaan hor taagnaabaa meesha ka dhaqaaq qur-aankaa tilmaamay nin walba markuu daciifo ee uu nuglaado ee dhulka uu tago ee tii alla ay timaado maanici qalbigii qaasigaabaa jilcaya yariqu qalbuhu wayaliid aabca alqaasi ashahwa shubha aljaamixa baaba'aysa xaqa horan marka uu difaacaya diidanaa yaa soo kan biduuni mucaarid xaqii uu horaan diidanaa ee abcigiisa qaasiga iyo shubahadii iyo xoogga badna ee shubahaadkii iyo qalbigii adkaabaa shubaadki meesha ka bixi qalbiguna waa dabcaya idan xaqi wuxuu noqonayaa bilaa mucaarib qur-aankuna wuu tilmaama hawsha ayadaa isaqabtu suuratulinsaan in hada ila unzila calayhi dikru min bayna bal hum fii shakin min dikri bal lamaa yaduuqu cadaab baa ilah yidhi u fiirso cadaabkaygii baysan dhadhaminin bur hadday dhadhamin lahayn maxay samayn lahaayeen maxay dhihi lahaayeen way tawxiidsan lahaayeen wey suurat eh, eh, lacraafna waa lagu tilmaamay iisoo qabta maxay ahayd may caraaf bilowgeedaan rabaa fajaءa ba'suna bayaatan aw hum qaa'iluun fama kaana dacwaahum id ja'ahum ba'suna ila an qaaluu ina kuna aalimiin u fiirsada fama kaana dacwaahum id ja'ahum ba'suna cadaabka mulku dacwadoodi ma noqonin famaa kaana dacwaahum baryadoodii iyo catowgoodii allabarigooda muxuu noqday inay dhaheen annagaa khaldanayn w waa baail hama ahayn waa baail been baad sheegaysaa saaxir baad tahay kaadib baad hawlihii way tegaysaa shubhadii way dhammaan maxaa dhameeyey qalbigee baa jilcay oo cadaabkii baa ruuxu taha xaqiiqadii buu taabtay macaaridka baa meesha ka baxaaya dadku marka xaqaa'iqa looma caddaanaysa waxaa meesha ka baxaya kibirkii iyo isla weynankii iyo qalbi adaygii iyo mawaaniculxaqi wa dawaaficuhu ayaa meesha ka baxaysa kadibna xaqi baa soo fakanaya biduuni xijaab la'aan iyo albaab la'aan marka maqaamaadka in la kala qaado waa laazim maxaa tiri cabdiraxmaan adugu su-aashaad loo booysa maxay tahay hmm. maalkii ku dhintaan ictibaarinaynaa lianna alcibrata waa bilkhawaatiim alcibrata waa bilkhawaatiim midda kale waxaan ku takfira wadaadahan boqolkiiba siddeean waa ilzaam islaamna ibnu taymiina dadka kuma takfira bilma'aalaat wاllawaazim ila ida اltazama biha asxaabuha lawaasimtu iyo ma'aalaadku inay dadku laazimaan mooy sheekh kuma takfiriyo waliya ra'yun aakhar mukhaalifun lira'yi sheikh laakiin uma bixi kara hawshaa ayada nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق aimaooda ariiq muxuuj mutakallimiinta karaazi buu ujeedaa aimatooda ariiq waa ariiqan caqliga wax ku xidhaayee wix kala diidaya ujeedaa ma أئمة الطريق وأئمة الكلام كالرازي بوجهده نعم أحسن الله إليكم وإياكم. قال رحمه الله تعالى ثم الطريق النبوية فيهم من يحيل على القياس وفيهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط وليست واحدة منها تحصل المقصود بدون الطريق النبوية نعم الذي يحيل على القياس وأهل الكلام والذي يحيل على الكشفنا وأهل التصوف والزهد ك- كأبي حامد الغزالي so wuxuu leeyahay kalaamka iyo qiyaasku laguma ogaado ilaahay macaariftiisa iyo cilmigiisa iyo sifaatkiisi waxaa lagu ogaadaa inaad wardido ood riyaada nafsiya gasho ood khalwayso ood adduunya ka zaahido oo qur-aankaad u barto oo salaatuleelkaad u barto ood noqoto axad nuuraani ah cinda daalika waxaa laga yaabaa buui in lagula hadla si loola hadlay nabiyullaahi muusa fakhlacna calayka innaka bilwaadi almuqadasd waa lagu yidhaahdo marka qolyahaas adigu khasaali warkiis waad garanaysaa ama man yuxilu cala alqiyaas nar wlalaam buu sheekhu ujeedaa oo qolyihii mutakalimiinta ah naam naam axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala والطريق النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نبه على الطرق الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فأخبر أنه يري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يبين أن القرآن حق نعم بالمناسبة نقل هذا الزمخشري آيات المكفسرة وحول سنريهم آياتنا في الآفاق وحلوجة في الأعاجم في العجم وفي أنفسهم في بلاد العرب بلوجة بول ومعنى هذا في عنا كو قصدنا معنى دقيقة هو إنه إنه قرآنك حقيه وحنكته سينا في الآفاق ما إن عرب ولقد هويسنين oo koodhii kabara ka qaadi jirtay oo gumaysan jirtay iyo islaamku ka tal qur-aanka ka talinaya iyagoo indhaha taagaya carab manaadire iyo qaysar iyo ruum iyo reesham buu ka tali acaajin buu ka talin doonaa fi laafaaq jiray asagaa gumaysan doono weeyaa loo jeedaa buur wa fii anfusihim xaramaynku ka talinhayaa buur asagu u booday waana macna fiican laakiin macno ka bedelan bay selafku mareen nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وليس لقائل أن يقول إنما خصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر ليس كذلك لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوفا على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك nacam daxdigan yarkaa waa aad u qiimo badan qolyaha waxay ku- ku- ku andacon karaan sifaadkan toddobada ama sideedda waxaa gooni loogu sheegay qiimo ay leedahay iyo mudnaanay sifaad kala dheer tahay weeye oo muxuu yahay qiimaha iyo mudnaanta wuxuu yahay waxyiga iyo qur'aanka iyo sunnada iyo kitaabka iyo nebi maxamed nabadnimadiisa waxay ku xidhan tahay sifaadka inaad rabbi u sugto cilmuullaahi wa xayaatuhu wa qudratuhu wa iraadatuhu iyo soo qabtaati maxaan ka tegay oo samculbasr ay dambeeyeen ikaadiya e, alxayaatu wاlqudratu wاliraadatu wاlcilmu bas afartaas wey afartaasi waxaa ku xidhan ilan kuwa kale waa wuxuu ka dhigay asagu samciyaad buu ka dhigay kalaamkii iyo basarkii samciga samciyaad buu ka dhigay asbahani iga daa wa afartaas sifa waxaa ku xidhan lianna asamca ay sharca lianna asamca ay sharca mawquufun ay mawquufun sixatuhu sixatu sharci waxay ku xidhan tahay calayha cala sifaati اlarbaci duuna hayriha say ugu xidhan tahay axadan noolayn miyaa rasuul diri kara oo hadli kara oo waxyi dejin kara oo mucjiso siin kara ambiyada maya axadan qudro lahayn iyo awood lahayn miyaa kownka abuuri kara aadamana maamuli kara maya axadan iraado lahayn miyaa dooni kara in hebel uu nabi ka dhigo hebelle uusan ka dhigin inuu kan caddeeyo kana madoobeeyo kan qurxiyo kana fool xumeeyo kaa oday ka dhiga kana dhallinyarnimo ku dilo aliraada waa in la helo ayib idan alrububiya alilaahiya waxay ku xidhan tahay in aad sugto sifaadkan bacda hubuuti rububiyana waxaa sugnaanaya alrisaalatu wاsamcu wاsharcu wanaqlu baa sugnaanaya amaa waxay dhaheen markaa samciga iyo basarka iyo daxiga iyo ridahiya raxmada kuma xidhno sixatu sharci kuma oo ilaahay baad garan kartaa adoon ogayn ood caarif bilaahi baad noqon kartaa adoon ogayn ilaahay inuu leeyahay maji iyo nuzuul iyo istiwaa midna uu leeyahay falsafadaasay keeneen marku muxuu ku bushay sheekhu wuxuu yidhi fain amr laysa kadalik لأن التصديق بالسمعيات لأن التصديق بالسمعيات in شharciga la rumeeyo in naqliga la rumeeyo laysa mawquufan kuma xidhno calaa ihbaati sifati الsamci wاlbasar wanaxwi dalik idan afarta sifana ma idan sheegin base waxaad wada sheegteen afarti iyo saddex kale alkalaamu wاsamcu wاlbasar idan inamaa khusat hadihi sifaatu bاdikri taciilka waa bail buu sheeku leeyahay taciilkaasi waa baail inamaa khusat hadihi sifaatu الsabc oo toddobada bاdikri waxaa loogu gooy lianna samca mawquuf cal waa baail samcigu wuxuu mawquuf ku yahay calى alarbac baad dhihi kartaa oo hore amaa inaad kalaam sheegtaan iyo samac iyo basar sheegtaan iyo afarta caqliga ahayd toddobada inaad sheegtaan waa idinkii jeebkiinna waa taxakum bacdu samciyaad iyo bacdualcaqliyaad baa sheegteen miisaanka aad ku sheegteenna waa miisaan idinku aad wadataan oo iska taxakuma oo ilahay rasuulka shaql ku lahayn intaas raba sheekhu inuu ilsaamiyo nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala faslu فإن قيل إنما, إنما نفينا الرحمة والمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة فالمحبة والرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتها لا أن هذه في نفسها ليست هذه قيل هذا باطل فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة العقلية تبين الفرق فإن الله سبحانه يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وقال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فبين أنه لا يرضى هذه المحرمات مع أن كل شيء كائن بسببه وقال تعالى والله لا يحب الفساد وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا والجميع بمشيئته وقدرته نعم meesha hore kaainun bisababihidaas kaainun bimashii'ati baa saxa meesha hore fabayana annahu laa yarda hadihi اlmuxaramaati maca ana kula shayin kaa'inun bisababihi baa ii dhigan aniga bimashii'ati baa sax ah. musababkuna waa khaa musababkuna waa khaa laanna tontan baa kuwa caddaynaysa waljamiicu bimashii'ati wa qudratihi kaa'inun bimashii'atihi ayb kufriga iyo waxyaabaha maxaasida waa bimashii'at illah khayrkuna wanaagguna waa bimashii'at illah laakiin midna waa jecel yahay maxaba midna rabbi ma jeclo marka meesha hore bimashii'atihi ka dhig nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والذين لم يفرقوا لهم تأويلات تارة يقولون لا يرضى لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعل كما لم يرده ممن لم يفعل ويقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعل كما أراده ممن فعل وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده وتأويلهم الثاني قالوا لا يرضاه دينا كما يقولون لا يريده لا يريده دينا ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب فاعله إذ جميع الموجودات والأفعال إذ جميع الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء لا يحب منها شيئا دون شيء ولا يبغض منها شيئا دون شيء وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخرى وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل وبعضها بالسمع فإن من عرف حقائق أقوال الناس نعم نعم qaybtan uu sheekhu tilmaamay baxdigan dheera ku saabsan qolihii isku khalday iraadadii diiniga ahayd iyo tii kownigeeda qadariga ahayd buu sheekhu ku radinayaa iyo nimankii ka dhigay iraadada iyo maxabada isku meel mariyey radihii iyo maxabada isgeliyey iyo iraadadii yuu aad u radinayaa sheekhu wayna iska caddahay qolyahan hadda uu tilmaamayeen aw ah jahamiye iyo ashaaciriya cid kale maaha qolyahan hadda xataa mucsilada ra'yigoodii gadaal buu sheegay ragga hore ee uu ka hadlay waa nimankaas meeluu ku faahfaahiyey masalada marka alfarqu bayna almaxabati waاliraada alradd qolyaha isku khalday aliraada alkowniya iyo aliraada sharciya alamriya isku khalday ku radiyey waxaa ugu qiimo badan kitabkiisa jamcu rasaa'il qaacida fi lmaxaba oo dheer baa ku jirta oo aad ugu faahfaahinayo mujalladka labaad jamcu rasaa'il mujalladka labaad laba iyo toddobaad ka fiirin kartaan waxaa kaloo baxtigu ku jira oo sheekh ku fi mawaadic ukhar uu ku yidhi kamida daru tacaarud caqli wanaql mujalladka lixaad lixdan iyo labo ilaa toddobaatan iyo toddobaad ka fiirin kartaan minhaaju sunna mujalladka labaad soddon iyo shan ilaa afartan iyo labo meelahaasaad ka eegi kartaan marka muhiimaddu waxaa weeye caqligan laguma kala geyn karo sifaadka rabbigay samcigan laguma kala geyn karo wuxuu rabbi kala qaaday ee kala tafriiqiyana ismad lagama dhigi karo ilaahay baa sheegay inuu wax walba uu doonayo oo muriid u yahay oo shaa'in u yahay laakiin wuxuu doona qaybna uu jecel yahay qaybna uusan jeclayn marka aayadaha in lagu ciyaaro ma aha ayb ninka hadda uu tilmaamayo ii radinayana waa juwayni juwayn waa jari weeye marka wuxuu yidhi haddaan insaafno oon run sheegno oonan leexanin buui madhabka annaga aan lawaasimta qaayibno waxaan leenahay buui kufrigii shirkigu ilaahi wuu jecel yahay oo gaalku rabbi jecel yahay suu muslimku u jecel yahay laakiin maadaama shaaricu uu ka afe uu ka yar ka carabaabay waan iskaga leexanaynaa laakiin wa hada likulli ashcariyin iska daabul bal hareecadoo dhan baaba takliif maa laa yuaaqa buu hi calaa wa bihi aquulu saasuu yidhi marka waxaa weeye niman waxaa jira markay baashu la fogaato lawaasimta qaadanay marka qolyahaasuu sheekhu tilmaamaya qaacido qiimo badan marka qaacidan dhihi jiray fii mucaamalati alkhaaliq wa mucaashaati اlmakhluuq المخلوق يوشق هذا بالله نعم فإن من عرف أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها نعم قاعدadii qiimaha badnayd buu sheeku keenay oo qaacida aad u qiimo badan oo qaacida muhima fi ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa wa kaali waa maxay waa inaad cilmiga barato waa inaad sheega cilmigaha barato uunkana u naxariisato siaad ugu naxariisan sheekhu kuu sheg wuxuu yidhi waxaad ugu naxariisan horta ogow maqaalaatu naas baro hebel wuxuu qabo iyo wuxuu hebel qabo iyo kan wuxuu aaminsan yahay iyo kan wuxuu aaminsan yahay ogow markaad ogaato waxaad kaloo ogaataa maxaa ku kallifay inuu sidaa yidhaahdo sheekhu kii odhan jira maa min bidcatin xadata fi lislaam anugu waxaan ogahay buui ninkii keenay iyo wixii ku kalifa inuu keeno baan ka warqabaa maa min bidcatin fi lislaam ilaa zamanina haada bu bidco walba fi lislaam ninkii la yimid iyo xilliguu la yimid iyo waxa u geeyey inuu bidcada la yimaado ya <laughs> alika fadla yutima yashaasha maxamed marka markaad ogaata ninkan waa inuu kas u sameeyey iyo edabdaro iyo zandaqo go'aan gooni baad ka qaadan markuu inuu diindoon u sameeyey ay kuu caatana go'aan kalaad ka qaadan yaa way kala duwanaanayaan inaad bawaacista la ogaado dawaacida la ogaado waxaa ku xidhan waxyaaba badan baa ku xidhan waxyaaba badan baa ku xidhan qaybtan dambe marka sheekhu wuxuu kuu sheegay qayd buu sheegay qayd buu kuu raacay fainahum yatabicuuna alxaqa cafwan wayarxamuuna man khaalafahum biijtihaadihi kuma daynin dabageliskuu kuu bixi in biijtihaaddeedii lagu daayo wuxuu idhi cadarahu اllah warasuuluh meeshii loogu cudurdaara ijtihaadka waxaa jir ijtihaad laskugu cudurdaaya shaqo wuu caddeeyey ijtihaadka labu qaybsama ijtihad laskugu cudurdaa midaan loo isku cudurdaarayn yuhuuddii nasaara ku ijtihaadeen inay maxad beeniyaan ka warrama lagu cudurdaarayna ya <laughs> xayثu cadarahu اllah warasuuluh meeshuu ilaahay ugu cudurdaaray ijtihaad waa lagu cudurdaarayaa ahlubidc maaa lagu yaqaanaa bidcu iska xariiqan wuxuu kala qaadi ma jiro axmed baa la weydiye ahlubidc ma wada gaalaysinaa ahlulbidci laa yastawuun buu idhi xaruusucil kadmaani baa wariyey fii masaa'ilihi bisanadi saxiix qultu liaxmeda kulligood saf ma ka maraa murji'ada waxoo dhan hoosta ma ka xariiqa wuxuu idhi ahlulbidaci laa yastawuun isku mid ma ah murji'at ulfuqaa iyo jahmin subwaan ismail lama geen karo ashaaciri mucsil meel ma geyn karno markaynu dhab ka hadlayno lawaasimta ha ii dambayso yani way kala duwan yihin dadku darajaad bay leeyihiin ahlubidcadu waa maxay yabtadicuuna bidcatan baaila falaa yacrifuuna alxaqa wa yukafiruuna ma khalaf walaa yarxamuuna alkhalqa wayagu idan xaqina maysan gano fabtadacuu khalqama maysan naxariisanayno fakafaruu jamiica almukhaalifiin ay masala waxay kala qaadin ma jiro manaadkiisi micyaarkiisu waa waa inaad khilaafto mxuu camr maymuun alawdi baa wuxuu idhi kaana alxajaaju asraqiyan khaarijiyan kase sheekh mawaalantaa le waa sidee xajaaj nin dowladdan gaashaanigu ah oo isagu duula oo khawaarij baabi'iyey oo dowladdan u dhisay inay la dagaalanto mahal ibn sufra alasdi diray buu ahaye wuxuu idhi mataqana horta khaarijiga asraqi mataqaanaa man idaa khaalafta istaxalla damaka wey buur waa ruuxa markaad khilaafto bannaysta dhiiggaada xajaajna muxuu ahaa idaa khaalaftahu fii absadi shayin istabaxa damaka istaxalla damaka isagoo khudban maal wuxuu yidhi la socod maqlaysaan haddaan indha albaabkaa ka baxa ood kaa ka dareertaan dhiiggina way bannaan yahay buur so amiirkii miyi haddaan indha albaabkaa ka baxa may maqlaysaan oo ciidh intuu noqda kaa aad ka dareertaan dhiiggina waa ii bannaan yahay xalaal idan dhaqankaasaa lagu yaqaana waxay hadda igu muhimsan inaad fahantaan ijtihaadka makfuurka ah ee ruuxa muslimka lagu curdaarayo daabid buu daabid buu leeyahay inaad ku weerarto ma aha alijtihaad alladii yucdar fiihi almuslimu laba in yar buu ku kooban yahay waa mashruuciyat الsababi wa salaamaة اlgaaya waa intaa keliya waxbaa ku wareerin mashruuciyat sabab sababkan aad ijtihaadka ku gashay eed bilowday ee khada a kuu geey inuu mashruuc yahay marka horeba mashruuciyat sababi ay mashruuciyat wasiilati iyo salaamat اlghaaya ama nubl اlghaaya baad dhihi kartaa maalan aan ii misaal u fahantaan qoriga kaan soo qaatay reerkooda iga bila'anaani waan soo ugaadhsanayaa garunuuggeed laacaysaan ku qabtay shiishkii xabaddii baa intay dhaaftay wadaad madaxa fujisay falkuu la ninkan inuu garnuugta toogto ah waa sababun mashruucun haayasun maxay ahayd shay xalaaluu doonayay ijtihaadka lagu cuddaa waa kaasoo kale qaadi baa masale loo keenay aqoonteedii leh masaajid buu wuxuu xukumay mukhtaar inuu jaa'ir yahay ow xasanagar leeyahay waa tusaale ma aha inaan wadaadka gudwalahay <laughs> inaad ku fahantaan sababkaan leeyd muxuu yahay waa sababun mashruuc alijtihaadu fii maxalli alijtihaad maxaan doonayey inaan xaq xukumo oo wadaadka xaqiisa siiya kana aan dulmiga ka qabto mashruuciyat الsababi wa labadaa shardhi baa loo shardhiya ijtihaadka almakfuuru lilumma labadaa mid ka mida ah hadduu lagu cudurdaari maayo waxaad ku ijtihaadday meelaan ijtihaadba gelin waxaad waxaan ku ijtihaadayaa nebi maxamed inuu nabi yahay in kale baaritaan baa labaatan sana wada waxaa soo baxday inuusan nabi ahayn ka warrama waa sabab hayru mashruuc in diinta islaamka iyo kristanku isku mid yihiin baan ku ijtihaaday nin gaalnimo ku dhuflaynayo ilaahay khayrkii caabudaya aan ku ijtihaad inaan koofiya islaam ku cacamiyo warweynaas baadaan baan raba daabidkaa fuqadoo dhan baa sheega kitaab ijtihaad ka fiiriya idan mashruuciyatu الsabab wa salaamaة اlgaaya idan labadaa mid ka mid haddaad weydo oo maxalku uusan maxallo ijtihaadin ahayn maalan wasiiladu aysan mashruuco ahayn ujeeddaduna ay saxnayn lagugu cuurdaari maayo saa darteed baan loogu cuurdaarin ahlu qiblaha qaybtooda bidcda waaweyn kufriga ku dhacay kufaaru quraysh alnasaara alyahuud kullu man khaalafa ahla islam limaada lanna waxaynu culimadu kullu kaafirin waa mutaawil jaahil wاlmucaaniduuna fi اlkufaari qalaa'ilu biitifaaq اlfuqaha mucaanidku waa naadir sidiisuba jahalay u badan yihiin haddii aadan saa dhihin waxaad meesha ka saaraysaa kufruljahli kufri la yidhaahdo oy ahlu sunna waljamaca isku waafaqeen bal ahlulqibla isku waafaqeen kufruljahli ma jira mise ma jiro wuu jiraa ajmaca ahlulqibla ana aljahla billaahi kufrun qabla samci wa bacda samci limaada waa sifaad mutaqaabilayna iska soo horjeeda alla inaad taqaani adaan aqoonin maxaa u dhexeeya waxba uma dhexeeyo nimaan alla aqoonin wuu yaqaanaa ma dhihi kartaa ma dhihi karti idan ninkaan alla aqoonin hade muslim ma aha man huwa almuslim alcaarif billah almustasimu lilahi waxdah rabbi اlcaalamiin idan aljahlu biاllahi waa kufrun qabla اlislaam wa bacda اlislaam idan kufru ljahli baa la yidhaahdaa idan islaam waa maxay ilahay keligii in loo hogaansamo nin ilaahay khayrkii u hogaansamaya waa muslim ma dhihi kartaa ha haddaad tira waa muslim waxaan ogaanayaa inaadan fahmin islaamka aad sheeganaysaba adaa iska daa asaga adaanan islaam fahamsanayn ii tacriifi maahiyat اlislam waxaad le waa alistislaamu lilaahi waxdahu jumlatan wa tafsiilan aslan wa tafriican kuliyaatin wa jus'iyaatin baad idhihi soo ma ku tusay ilaahay khayrkii u hoggaansamaya laati iyo cusiya allo u joogaan awliye allay adeegta ku haya warshe ilaahay bari maya shee cabdiqaadir baa ka degdeg badan ku haya koofiyad islaam markaad ku caamiso maxaan ku leehay qudhigaadan islaam ba aqooninba waxay dhan ahlukalaam walmantiq ida اkhtalaftum fi اlmacaani faxakimu اlxuduud ida اkhtalaftum fi اlxaqaa'iq faxakimu اlxuduud dad xaqaaiqda isku waafadaan maahiyaadka isku khilaaftaan haygan waaasa horta i ex waxaan ku ninkan waa somal waa tir somaali maaha somaali tilmaan baan ku le marka ninkan inuu soomaali yahay ma ku heshin weyne tilmaan man huwa somaaliyu cindaka wuxuu ihi soomaali waa nin madax weyn oo timo adag oo sanbagafsan maxaad leedahay marka soomaali ma taqaanid baad leedahay siad ku ogaato inu somaali aqoon tilmaantu bixiyey wadaaddu inaad fahantaan maaha ummadda islam inaan caayayo lakin waxaan rabaa inaad i fahantaan un idan waxaa weeye meesha xayu cadahu lawa rasuul qaydka sheekh uu sheega waa qayd muhim jiddan wallah subxana wa tacala aclam